نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله baabu زكاة الذهب والفضة dahabkii iyo fidadii zakadooda ku saabsan yihin wuxuu su-aalayaa walaalkan waxaan soo maray waxyaalaha nabaataadka ah inuu yahay shay la quudaysto oo la angejisado oo la kaydiyo laga bixiyaa raashinka ama beeraha ama midhaha dad waxaa jira qudaarta ka shaqaysta ka beecshiraysta oo mooska iyo wixii lamida ah. beecshiradooda ay tahayba hadday qudaartaa ka beecshiraystaan oy sii gadaan oy soo gadaan moos ahaan sika kama baxaysa curud tijaara isku bedeleysaa beecshara isku bedeli marka waxaasi mooska ahe la gadaayo wuxuu isku bedelayaa sidii lacagtii iyo dahabkii iyo fidladii iyo lacagihii la isticmaalayay marka taasaa laga saka bixinaya curuudu tijaaray noqon sanadka soo wareego unbaa la fiirin doonaa cashirkeedana amaantan gelayna insha allah marka taa waa beecshiro oo beecsharanimaha zaka looga bixinaya qudaarta laakiin si ahaanteeda sida geleydii iyo raashinka kale iyo qabandidii zaka looga bixiyo oo loo leeyahay cushur hala bixi toban meelado meel qudaarta la dhihi maayo ay ku tageen jamhuur ahlicilmi bkhilaaf اxnaf xanafiyada waxay leyihin wax allah wx dhul ka soo baxo dhan oo mima akhrajna lakum min alardi bay dariishanayaan aldahabu walfida labadaasi shay waxay kamid tahay usuusha lacagaha lacagaha awal dahab iyo fida lacagahan jiray oo qoladan reer ruumna yidhahdaan dahabkay isticmaali jireen reer farisna waxay isticmaali jireen fidada islaamku markuu imaadayna ayaga unbuu lacagtoodii mu isticmaalay ilaa waqtigii cabdilmalik bin marwan ay la bedelay oo lacag muslimiinta ay leeyihiin ay samaysteen marka waxaa asal noqday wax lagu qiimeeyo dahabka iyo fidada lacagahan kale ee hadda la isticmaalo kuwaasay raacayoona taabic u yihiin man malaka qofkii mulkiya min adahabi dahab iyo walfidati fida nisaaba nisaab qofkii mulkiya xawlan sanadna uusoo wareego lazimathu way ku laazimaysaa azakaatu zakadii zakadii waa ku laazimi dahab buu lacag dahab buu mulkiyey ama fida ama lacagaha la isticmaalo ama shilinka la yirahdo ama dolaarka ama riyaalaadka ama lacagahaas iyuu gacanta ku dhigay nisaabna way gaareen oo qadarkii zakada ay ku waajibaysay bayay gaareen xawl iyo sanadna waa usoo wareegay laazimatu zakaatu zaka ku laazimaysa ku waajibaysa marka qadarka ay kuwazakada ka gaadha ee nisaabka ahba hadda yuu ku sheegay wuxuu ku yidhi wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna mithqaalan waa labaatan mithqaal mithqaalkuna waa micyaar wax lagu qiyaaso oo lagu miisaamo owsaan wasan waxyaala wax lagu miisaamo ahaan jiray wasankana waxaa iska lahan jiray reer maka alwasnu wasnu maka walkaylu kaylu lmadiina wixii miis ku saabsanna reer madiina looga dambeeya oo beeraleeyahaa wixii mawsuunaad ahna tijaarada iyo becsharadii waxaa u noqonaya reer maka marka labaatan mithqaal wixii gaara oo dahab ah ayay zakadu ka bilaabataa bishardi xawalaanina xawli sanad inuu soo wareego hadduu sanad usoo wareego asagoo gacanta ku haya zakada waa waajibaysa wa zakaatuhu nisfu mithqaal waxaa waajiba marka waa mithqaal niskii weye ila waa rubculcushur lacagaha haddaad maqasho eedaba waxaa waajibayo rubculcushur waay rubculcushr macnaheeda waxa weye lacagtaada haysato haddii qadarkii zakada ay ku waajibaysay labaatankaha ama labadii boqol ee dirhama ay gaadho labaatankii ama labadii boqol baad cushur ka saari cushurkii baad dana rubc ka saaraysaa rubculcushur macnaha waa saas toban markii loo qeybiyo meesha tobnaad ba waxaa la dhahaa cushur toban meelaba meel meeshaa toban meelaba meesha ka saartay intii kale ayaa haddana afar meel afar meel uqaybin meesha afar hadba waxaa la rubc la dhahaa hadda labaatan dinaar labaatan dinaar ama mithqaal cushur waxaa u ah labo meeqa tobnaad baa ku jirta laba tobnaad baa ku jirta marka laba dinaar baa uah ah cushur u ah labadii dinaar maxaa rubuc u ah afar uqaybi waa afar nus afar nus weyaan nus baa marka baxaya maxaa kuusoo noqday sagaal iyo toban iyo nus ayaa kuusoo laabtay adigana nus baad bixis miatay dirhamkiima sidaasoo kale sana rubcushur baa waajibaya ayb wa nisaabu lfidati fidada nisaabkeeda qadarka zakada kaga waajibta lacagta fidada la yihaahdo miataa dirham waa laba boqoloo dirham khaalisatan khaalis oon waxba aan ku jirin yani wax lagu dardaray iyo wax nuxaas iyo wax saasoo kale lagu daray ma jirto waa fido khaalisa wey wa zakaatuhu khamsatu daraahima waa shan dirham khaalisatan ayaduna khaalis oo aan waxba ku jirin lagu daray marka shantaa dirham waxay udhigantaa iyaduna rubcu lcushur bay udhigantaa laba boqol meeqa tobnaad baa ku jirta labaatan soo ma labaatan baa u ahaa yaa cushur u ah labaatankii maxaa rubac u ah haddana afar shanaad ma ogtahay afar shanaad wey marka shan baa rubac u ah shantaasaa la bixinaya waa saas marka rubcu lcushur haddaad maqasho cushur xisaabtii horaad marka toban meelood meel ka saari meesha tobnaad badana afar usii qeybin meesha afaraad baa rubuc la yihahdaa wixii kalena xoolihiba kusoo laabanayaan nacam haddaa rabta si marka dhib yar ayaduna waa xisaabta in qaybiska la yirahdo loo qaybiyo lacagta haysata haysataa afartan baad uqaybin wixii soo baxaa ayaa waajib noqonaya hadda laba boqol afartan uqaybi shan un kusoo fadhiisan labaatan haddii loo qaybiyo mithqaal iyaduna sidoo kale nus bay kusoo fadhiisan labaatan mithqaal afartan uqaybi nus bay kusoo fadhiisan nacam labaatankii haddii ay nus nus loo qaybiyo waxay noqon afartan nus bay noqon haddii shirin shirin loo qaybiyo labaatan shirin bay noqon marka nus baa ynolba ugu hagaagi marka lacagtaada haysato afartan uqaybi xaasilka kuusoo baxay kuusoo natiijada ah taas waxa waajibka ku ah ayuu noqonaya lacagta marka hadda inaga aan dahabkaas iyo fidladaasaa loo bandhigi ah, sideetan iyo shan garaam sideetan iyo shan garaam cishruuna mithqaalan markii wasan iyo garaam loo bedelo wuxuu noqonayaa sideetan iyo shan garaam buu noqon sideetan iyo shan garaam oo dahaba ma gadan kartaa haddaad dukaan leedahay haddaad becsharo leedahay haddaad xoolo gadgadisato tijaara haddaad ku lug leedahay lacagtaada kuu soo baxday ama alaabta kaaga jirta ma kuu iibin kartaa labaatan sideetan iyo shan garan ma ku gadi kartaa waku haweenka suuqa la fadhiye suuqa haweenka la fadhiyan mota dahabkii suuqii dahabka haweenka tegi dahabki garaankii meequ maraya baad weydiin meequ marayaad yaa yaqaan wax ah, gabadhu gado ima jirta miya ama hoos ya afar kun iyo afar kun iyo laba boqola ah? boqol afar kun iyo boqol haddaan dhahno kusoo qadarba ama afar kun ba kusoo celceliy afar kun halkii garaam marku yahay afar kun oo halkii garaam ah sideetan iyo shan ku dhufo afar afar afar kun sideetan iyo shan ku dhufo meeqay noqotay saddex saddex boqol ya iyo afartan saddex saddex saddex boqol oo kun oo lacag kenya iyo afartan lacagta aad haysato hadday tahay saddex boqol iyo afartan kun zaka kugu waajibtay sanadna aad kugu soo wareegto lacag kenyana aad haysato saddex boqol iyo afartan hadday gaadho tugaankaadii markaa xisaabto zaka kugu waajibtay markaas rubculcushri baad bixin wax kasii badan iska dhaaf halkaasay ka bilaabatay faqiirnima inaad kaga baxday wixii intaa ka hooseeya adaa lagu siin zakada laakiin intaa waxay ka bilaabda zaka lagaa rabaa saddex boqol iyo afartan kun halkaasaad rubculcushur ayaad marka xisaabaysaa rabol cushurkuna waxa yar iyo wax badan hadda saddexdaa boqol kila ladhimayo afartan kaxdaa ku jirta maalan saddex boqol oo kun saddex boqol boqolkii kun waxaa cushur u ah toban kun tobankii waxaa rubuc u ah laba kun iyo shan boqol boqolkii kun laba kun iyo shan boo ka baxaysa boqolkii kalena laba kun iyo shan boqol shan kun wey labadii boqol laba kun iyo shan boqol toddoba kun iyo shan boqol toddoba kun iyo shan boqol saddexdii boqol kun soo saama saddexdii boqoloo kun toddoba kun iyo shan boqol baa bixin zake afartankiina kusoo baxday tobankii waxaa weeyaan cushurkiisa waa waa kun kunkiina waxaa weeyaan laba boqol laba boqol iyo konton kunkii laba boqol iyo konton wey soo ma tobankii kun laba boqol iyo konton tobanka laba boqol iyo konton labaatankii kun waa shan kun labaatanki waxaa weya waa shan boqol aan ujeeda shan boqol kii kale shan boqol afartankii waxaa baxday kun shilin kun shilin kun shilin soo ma kun shilin waxaa ku dartaa todoba yah ke ti horanaysan maxayd waa isku dartay miya sideed kun iyo shan boqol ah. oka marka ninkii haystay saddex boqol iyo afartan kun ee zakada bilaabay intaas intaasu ka bixinaya duu ku ziyaadiye wax kale waxaa wey waa un khayr ziyaado wey soo saama xisaabta mise waxaa ka dhiman wa marka ah, cushur rabculcushur ah, rabculcushur macnada waa saas haddaad had saddex boqol iyo afartan lacag haysato aad afartan qof u qaybisana intaas kusoo fadhiisan intaas kusoo fadhiisan ah, saddex boqol iyo afartan loo qeybiyey afartan qof loo qeybiyey afartan loo qeybiyey waxaa kusoo fadhisan sideed kun iyo shan boqol kusoo fadhiisanaysa khalaas ya sideed kun iyo ah, waka ah, khalaas dayib marka zakada eh, dahabka iyo fidada asal weeyaan laakiin lacagta aan haysano ayadaa la doonan alxamdulilah hadda fidla ma haysano oo wax fido hadda aan garanayna maba lehe laakiin dahabkii baa iska yaala mar walbaba oo haweenka noo hayaan oo ragga meelaha qaarkood rag baaba gaday suuqa waaweyn bay leeyihiin marka lakin haweenka isticmaalo oo haweenka xidha ayagon baa marka mar walba garaamkooda un daba taagnaan meequ maraaya matwen ayb wnisaabu lfidati miata dirhamin khaalisatan wa zakaatuhu khamsatu daraahima khaalisatan shan dirham oo khaalisa wey walaa zakata zaka ma waajibin fima duna dalika inta wax ka hoseeya laysa fima kamsi awaaqin sadaqa hamsata awaaq oo ka nabig aley salatu wasalaam yiri shan waqidood wax ka hooseeya laysa fi ma duna khamsi awaaqi min alwarqi sadaqa wixii marka ka hooseeya saddex boqol iyo toddobaad iyo sideed intaa sheegnay ka hosey saddex boqol iyo afartan zaka kuma waajiban wey walaa zakata fi ma duna dalika intaa wax ka hooseeya watajibu zakatu zakada way waajibaysaa fi ma zaada wixii ka ziyaada cala nisaabi nisaabka bixisaabihi xisaabtiisii waajibi ha wuxuu la dhihi jiray waqsi xoolahaan kusoo maray waqsi ma laha lacagtu waqsi ma qabto yacni qadar la dhihi nisaabka intaa inta udhexaysa waa lagu cafiye laguleyay ma jirto toban haddii kun shilin hadho markaa xisaabtii weyneed kaa dhacdo kunkaasaad ku dhufanaysaa cushurkii rubcucushurkii baad ku dhufan fabixisaabi waa sawaaun fi dalika waxaa isku mida lacagtaasi dahabka laga bixinayo zakada almadruub midda madruubka ee lacagnimo loo sameeyey ee la garaacay lagogooye lacagnimo loo sameeyey iyo wasabaaiki midka qidca qidcada ee gobol ah dahabkii oo isku xidhan ama isagii oo la gooyey wlxuliyu ama isagio xuli oo laga dhigay dhegadhegi iyo fargashi iyo waxyaala laquntay gashada gabdhaha iyo waxaa laga dhigay intaba zaka ka waajibaysa almucadi haddii loo diyaariyo alxuliyu xuliga waatee zakada laga bixinayo xuliga haweenka la xidho ee zakada laga bixin waatee almucadu waa mida loo diyaariyey liisticmaali muxaram ama dahabkao dhan ba isku aruuriba haddii dahabkan loo diyaariyey shay aan xalaalahayn loo isticmaalo zaka laga rabaa maxaa kamid ah dee dahab in weelo laga dhigta ma banaano weel dahaba koob dahaba bakeeri dahaba in la isticmaalo ma banaan taa haddii marka weelal dahaba qofku uu soo gadgato zaka laga rabaa zaka laga rabaa waxaa lamida ah inuu raggi isticmaalo ayaa iyadana soo gelaysa aw makruuhin ama say makruuha loo isticmaalay oo waa soo maray markii awaanida iyo weelashii laga hadlaayey waa kii weelka hadduu jabo oo dilaaco kale iyo dabatu fida iyo hadday sakiiro tahay oo liziina ay tahay sakiira tahay lizina tahay dahabka hadduu lizina ligayrihi mutlaq waa kan soo qaadanayna ama mase lilqinya kayd baaba loo samaystayba qofkan haweeneydan dahabkii gadan way soo gadan way gadan waxay rabtaa kayd inuu noqday rabtaa berri ka maalintan xoolo ay u noqoto oo ay ku baxsato ayay rabtaa xoolo ay u noqdaan ayadana zakaa ka waajibaysa haddii wixii xoolaba ay u qastayso aruurinayso meel dhigayso waxay xiranayso oo isticmaalaysa unan ahayn oo waxay aruursanayso xoolanimo u tabcanaysa uu yahay iyaduna zakaa ka waajibi qinyaa la yihahdaa idikhaar iyo kaydaysi iyo maalgashi wey fain kaana alxuliyu haddayse tahay xulida iyo waxyaalaha isku qurqurxiyo dahab iyo dahabkii fidadi hadduu yahay mucadan mid loo diyaariye liisticmaalin mubaaxin isticmaal banaan oo haweenku xidhanayaan hadduu yahay mid loo diyaariyey falaa zakaata fiihi zaka kama waajibin kaasa zaka kama waajibin sidaasana xoog badan in gabdhaha waxay xidhanayaan isku qurqurxinayaan inaan waxba zaka laga rabin baa xoog badan ee isku khilaafsan yihiin zaka ka waajibi oo cumuum nusuus waladiina yaknizuuna dahab iyo dahabkii maamin saaxibi iyo dahabin wafilatin iyo adiladaas qaarkood dalishanayaan qaarna waxay maya ee arrinta adila khaas ah adila khaas ah ayaa soo aroortay inayna zaka ku waajibanina midda kale haddee zakadu sideedaba wixii namaa iyo ziyaado iyo looga qastaayo ayaa zaka ku waajibtaa waxaashe wax la isticmaalaya weeyaan oo adawaadkii guriga taale iyo alaabadii guriga taale oo kale weeye iyo xoolihii aan soo maray ee ninka ugu talagalay inuu ku xamaasho ama beerta ku waraabsado kuwaasoo kale lamid tahay baabu zakaati curuudu tijaara la wadaaye yacni maalka loo diyaariyo in lagu becshiraysto ayaa curuudu tijaarada yihahdaa dukaan ah, baad leedahay alaab baad soo garataa dhar baad gadaa geel baad rogrogtaa oo iibsaa oo siibisaa soo iibisaa lobaa meel kusoo daashin adana waad sii gadi curuudu tijaara idaa malaka qofka hadduu mulkiye cardan badeeco xawlan sanad buu mulkiyey kaamilan dhamaystiran wa kaanat qiimatuhu qiimihiisua waxay noqotay fii aakhiri alxawl sanadka aakhirkiisa unbaa la fiirine nisaaba nisaab bay noqotay lazimatu zakatu zakaad waajibaysa lazimatu zakaatuhu xoolu qofkan uu badaaco ugu talagalay uu bilaabay sanadka aakhirkiisa markii la gaaray maalintuu qabtay ilaa maalinta uu sanadka u dhamaaday umaa la fiirin xoolihii nisaab ma gaarin mise hoos bay uga dhaceen haddii weli nisaabka ku jiraan ama ka koreeyaan oo kaba bateen lazimatu zakaatuhu zaka ku waajibaysa wahiya zakada waajibi rubcu lcushur weeye badeecada sideedaba lacag unbaa ayadana waxay ka dhiganta adoo lacag haysta o kale ka dhiganta adoo lacag haystay ka dhiganta loo baan gataa ari baan gataa badeecaan gadaa dhar baan gadaa lacag wey waxaad gadayso alaabtan hadda maqsuud ba waa loo jeeda lacag baa loo jeeda alaabadan o dhan ba inti dib liskugu celiyo marka sanadka akhirkiisa la gaaro ya wixii kaasho maqalka kugu jirta ama koontiga kugu jirana gaar baad udhigi inta kalan waad lacageen lacag baad ubedeli lacag baad u bedeli qiimaha ad aad ku gadaysay kugu joogta ee ad aad ku iibinayso meeqa wey adi le intaas wey ad leedahay ad ku qiimeen marka halkaasay marka lacag wada noqonaysaa marka lacag kaashoo la taaban karo iyo mid ku qarsoon meeshan oho qiimaheedii la garanayo ala garanaya dukaankan waa meequu kufadhiya wuxuu kufadhiyaa toban milyan buu kufadhiyaa tobankii milyan meeqaa kaash hal milyan baan kaash ka inta kale sagaal kale meesha ku jirtaa toban milyan baad haysataa ay ka marka toban milyan saka ka bixi a ah, marka cushur umaad ka bixinaysaa cushur ayaad ka bixin tobankii milyan cushur waxaa ah hal milyan halkii milyan maxaa rubuc u ah laba boqol iyo konton kun laba boqol iyo konton kun buu bixinayaa ninkii toban toban milyan haysta laba boqol iyo konton kun ayuu bixin oka ayb lazimatu zakaati waa ku waajiba rubc lushur bishardayn laba shardise waa in la helo markaad badeeco wax ku zaka lagaa raba lagu leeyahay baashirada laba shardi baa loo shardiya shardiga koobaad an yatamalakow qofku waa inuu mulkiyo badeecadan bimucaawadati waa inuu ku mulkiyo ciwad wax laiska siiye mehe waa wuxua kusoo gatay mucaawadada waxaa la yihahda waa caqdi qofka uu kusoo qaadanayo qof labada qof ee mutacaaqideynka ah ee wax kala gadanayso ayaa waxay ku gadanaya mid walbaba muqaabil maa yaqbiduhu wuxuu qibdoonaya muqaabilkiisuu bixinaya ah, kana baayicu wada wb alaab buu wadaa kana mushtari wada lacag buu wadaa marka alaabtan badeecadaa waxay kugu soo gashay kusoo gadatay lacagaad dhiibtay ah, mucaawada la yirahda caqdi cuquudda ilan qaybsata cuquudu mucaawadaad iyo cuquudu tabarucaad baa jirta caqdu tabaruc ah, qof iska siiye wax caqdu tabaruc laakiin midka waxaa weeye an yatamalakahu bimucaawada inuu mucaawado iyo ciwad uu ku mulkiyey wey wax la siiyey wax uu dhexlayaha inaan ahayn shardiga koobaad waa midaas shardiga labaad wa an yawi waa inuu niyoodo xaala tamaluki marka uu mulkinayo gacanti soo galayso atijaarata becshara waa inuu niyoodo alaabadan becsharo inay noqoto rogrogo si rog rabaa mooyeene alaab u taalo oo u eelisa ma aha falow malaka waa duu mulkiye ixtiraas buu bilaabay biirfin dhaxal buu ku mulkiyey ciwad kuma mulkinina waaba iska dhaxlayba aabihi waa ka dhintay walaalkii baa ka dhintay waa kaa iska dhaxlay aw bihibatin hiba ayuu ku mulkiyey waa loo hibeeyey aw bibeycin beec weeyane walam ymni tijaara tijaara kuma niyoonin soo gatay oo beec bay kusoo gashay laakiin tijaaro iyo aad sii gedid ma laha falaa zakaata intaa midna zaka ma laha wax zaka oo waajib ku ah maaha yani falaa zakata waxaa loo wadaa curud tijaaranimo zaka kuma noqonaysa si kale zaka ku imaan karta si kale xoolaha iyada dhaxashay afarta neef oo araa dhaxashay gacantaa soo galay beec iyo jiro iyo tijaarada kama rabtid de maanta zaka kaama rabo curun tijaariya lacagkeena lagu dhimaayo laakin idaa xaala alxawl wahiya fii nisaabiha ayadoo ku jirta nisaabkeedii sanad ma kugu soo warey baa tahy arileynima lagula lahadlay arileynimo yaa lagula dhaqmi oo afartanki fi arbaciina shaatan shaat ayaad ka baxaysa markaa halkaasaad geli maaha inaan lagula hadlayn maaha fain ishtaraahu binisaabin hadduu kusoo in ishtaraahu damiirka wuxuu noqonayaa yani curudu tijaaradii in ishtaraah badeecadii buu soo gatay binisaabin nisaab buu kusoo iibsay Ah, kaamilin dhamaystiran oo mina naqdayni labadii lacagooda dahab iyo fidadii labadii lacagood dahab iyo fidadahaa nisaabkoodi oo kaamila waa laba boqoloo dirham ama labaatan dinaar wey oo nisaabkaasoo kaamila wuxuu kusoo iibsaday alaab alaab buu geliy laba boqoloo dinaar buu haystay saddex boqoloo kun iyo afartan kun buu haystay badeecuu kusoo gatay soo maartid lacagtaa lacag uu sii haystay bahed beecshara aheyd fain ishtaraahu binisaab fain ishtaraahu binisaab in ishtaraahu badeecada kusoo iibsado binisaab nisaab nisaabka waad soo ogaatay lacagta waa weeyaan laba boqol ama labaatan waxay noqota dahabi fido lacagnimo markay tara saddex boqol lacag kenya o kale saddex boqol iyo afartan baa maanta meelahaasu maraya fain ishtaraahu binisaabin nisaab hadduu badeecada kusoo gato kaamilan dhamaystiran oo mina naqdayni labada lacagoo dahabi fidladi labadii boqol ama labaatankii ah banaa xawlahu badeecada uu soo gatay xawlkiisa wuxuu ku duldhisi calaa xawli naqdi lacagta xawlkeediibuu ku dhisayaa bemushtar buu ahaa lacag kaashu haystay lix bilood markuu intuu alaab soo gatay lix bilood meel utaalo wadaro oo lix bilood usoo wareegtay lacagnimo kusoo wareegtay yuu badeeca kusoo gaday badeecadan dambe uu soo gaday kow laga bilaabi maayo lix bilood unbaa lagu kaadin badeecadaas lix bilood kadib waxaa laga rabaa tijaaro inaad bixisa laga rabaa liannahu lacagtaa hore sanadkee xawlkeedii waxaad gelisada waa isla jinsigeeda way badeecadan naqdigeeda iyo curuudeeda waa isku jinsi wey isku mid wey lacag unbay xisaabanta marka halkaasi kasii socon xisaabtu a ah sanad cusub bilaabi maysid wain ishtaraahu hadduu kusoo gato bigayri dalik badeecadii hadduu kusoo iibsado bigayri daalika kaa aan soo sheegnay keyrkiisa gayri daalika waxaa soo geli nisaab kaamila ma aha nisaab kaamila ma aha saa kuu sheegay wuxuu yihi bigayri dalika waxaa weeye ima biduuni nisaab meesha aan nisaab kaamilu kusoo iibsaday lacag nisaab ka hooseysu badeeca kusoo gatay aw amase bigayri naqdin naqdi ma ahe badeec alaabbu alaab ku gaday fa xawluhu xowlkiisa iyo sanadkiisu yuxsabu min ashiraai gadida maalinta soo gadaa laga xisaabi maalinta soo iibiye laga xisaabi ah, xogo yaroo lacagaa loo ordaysay boqol kuna badeecad gelisay lagu dhihi maayo boqolkaa kun maalintaas soo qaada laga bilaabay sanadka la dhihi maaye nisaabay ka yartaa mogtahay nisaabay ka yartaaye waxaad ka bilaabaysaa badeecadu maalinta soo iibis ah, markii sanadka dhamaado nisaab hadduu ku gaadho iska bixi nacam yuxsabu waa la xisaabaya min ashiraa wa qiimeynaya maala tijaarati tijaarada maalkeeda aakhira alxawli sanadka aakhirkiisa unbuu qiimeen bima shtaraahu wuxuu kusoo iibiyey bihi maaguba wuxuu kusoo iibiyey waxaa laga wadaa lacagtu kusoo gaday ma dolar baad kusoo gaday ma dahab baad kusoo gaday ma shilin baad kusoo gaday kii baad ku qiimeen alaabada laag waxaad kusoo gaday baad kuqiimanaysaa markaad qiimanaysa aakhiru xawl weeyaan alaabta markaa suuqa aad ku gadaysa ubaad kuqiimanaysaa in ishtaraahu binaqdin walow biduuni nisaabi nisaaba ha ka hooseysa markaad soo gadaysay markaad soo gadaysay alaabada nisaab ha ka hooseyso laakiin markaad sanad uu kuu dhamaado wixii aad kusoo gado lacagtaheed nisaab ma gaari mise ma gaarin baa la fiirin fain ishtaraahu bigayri naqdin naqdi waxaan ahayn oo badeeca badeec lagu soo gado oo kale alaab alaab lagu soo gaday lacag fidba oo lacag kaasha ah wax kuma soo gadine alaab ba wax kusoo gatay curuud qawadahu waa qiimeynaya binaqdi lbaladi a beledka marka uu taagan yahay ayuu naqdigeeda kuga waxaa la qaadi alaabtan ma lacag baad kusoo gaday mise alaab baad kusoo gaday haddaad lacag kusoo gaday lacagtaad kusoo gaday ad ku qiimeyn haddaad alaab kusoo gadayna naqdi lbaled baa lagu qiimeyn Ah, wadanka magaalada aad joogto lacagteedii lacag ka yala soo maaha alaabtii waxaad kusoo gaday alaab kale dalmuusyaad qaaday markaasaa waxaa kusoo iibsatay faynuusyo faynus ba kuso gaatay soo waa badaec badaec curuud curud lagu gada wey maha naqdi hadda markii la xisaabayo naqdulbaled baa lagu xisaabi waxaad isticmaalaysa lacag kenya maa lacag kenya ku xisaab haddaad lacag kusoo bixiso kusoo iibisana lacagtaad kusoo iibisay baa hadhow ku qiimeeni ku qiimeyn alaabadan lacagta kusoo gaday lacagta kuso gaday ku qiimey badeecad kusoo gaday badeecadaad kusoo qaybisay naqdulbaled baad kuqiimanaysaa wadanka aad joogtay lacagtiis intaasu kuu sheegaya fain ishtaraahu bigayri naqdin qawamahu waa qiimanaya binaqdilbaledi beledka lacagtiis fa idaa balaqa nisaaban markaa marka la qiimeeyay hadduu nisaab gaadho nisaabna waad soo ogaatay waa laba boqol oo dirham ama labaatan dinaar iyo qiimahood wax u dhigmo oo lacagaan isticmaalle in balaqa nisaaban zakaha waa zakeraya wa ilaa hadduu nisaab gaari waayo falaa zakaata zaka ma waajibin xataa yaxuula ilaa uu kasoo wareego caleyhi korkiisa xawlun sanad aakharu oo kale sanadkale ilah u kasoo wariyo fa yuqawamu waa la qiimayn haddana thaani mar labaad sanad walba xisaab xidh baad sanadka markaad xisaabtay waxaad artay inuuna gaarinba nisaabkiiba laysa caleyka shay waxba laguguma laha ah. sanad haddana fiirinaysaa wahaakada saasaad ku wadaysaa mar allaa markuu nisaabka gaara sakada bixinaysaa macnaho saas walaa yushtaradu lama shardiyo kownuhu nisaaban inuu yahay nisaab ila fi aakhiri xawli faqad sanadka aakhirkiisa un u nisaabka la fiirin ah, waxaa dhici karta marka hore inay ka yareen lakin markaa aakhir sanad joogto ay faa'ido badan wax badan ay ku dilaacday walow baaca carda tijaara badeecadii tijaaradeed hadduu iska iibiyo fi sanadka dhexdiisu iska gaday bicardi tijaaratin badeeco kaluu ku gaday lam yanqadic ilxawlu sanadkii ma go-aayo a badeecadii buu iibiye badeeco kaluu ku gaday sanadkii dhexdiisii lam yanqadic ilxawl xawlkii ma go-ayo sanadkii ma go-ayo halkaan buu kasii soconaysa lix bilood markaa haysay oo alaabtii alaab kale ku iibisay alaabtaa kale meedana sanad lixdii bilood ee kala raaci kaa marka lixdii bilood dhamaata zaka laga rabaa walow baaca sayrafiyu buu ku leeyahy midkii saraflaha hadduu iibiyo annuquuda lacagta iibiyo bacdaa barkeed bibacda markale hadduu ku gado fi lxawli sanadka dhexdiisa ayuu lacagti lacag kale ku gaday litijaarati wana u gaday inqaaca alxawlu xawlkii iyo sanadkii waa go-ay ah, lacagtii weystay bu lacag kale ku sarifay laba lacag kale gashay marka inqadaca alxawl buu leh ah, ko taa kale ma bilaabanaysa ah, marka inay waxba ayna tijaaro curud tijaaro kale loo xisaabayn ku wada laakiin culamada waxay leeyihin hadda lacagahan sarifka waaba hore dee lacagta ii bedel bay iska ahayd hadda sarifkii wuxuu noqday tijaarooyinka ugu waaweyn buu noqday becsharada ugu waaweyn bay noqotay saa darteed curudu tijaaradii baa la marinaya tabteeda unbay ku soconaysaa ah, alxisaabi walow baaca fi lxawli sanadka gudihiisa hadduu iibiyo binaqdin badeecadiisii buu iska gaday binaqdin buu ku gaday lacag kaash ah wa rabixa waana ribxay wa amsakahu wuu haystay ilaa aakhiri lxawli sanadka aakhirkiisa ilaa laga gaaro iska haystay zakal asla asalkii wuxuu ka zaka bixin bixawlihi sanadkiisii usoo wareegay waribxa faa'idadiina bixawlihi sanadkiisi asagana loo xisaabi markii yani laba boqol buu haystay sanadka aakhirkiisa markuu maraayu wuxuu helay boqol kale helay labadaa boqol baa sanadkiisa zaka laga bixinaya boqolkii kalena sanadkiisa hala sugo saasuu leey haddii u marka uu uu iska haysta buu le amsakahu buu ku yidhi waribxa bixawli lakin culamada isku hayaan waxay leeyihin qaarkood sidii aan kusoo maray nitaajkii iyo xoolaha waxay dhaleen asalkii iyo farcii baa lasraacinaya wa awalu xawlu ribxi ribaxa xawlkiisa awalkiisuna xaggee laga bilaabi min xiini nuduudihi wa calaa qowli hada lagu socdo qowlkan hadan ku soconno badeecadan faa'iidana way dhashay asalna way leedahay asalkeeda sanadkeeda lagu bixin raasumaalkii ribixina maalintaas ad gacanta ku dhigtay baa lagaa laga bilaabayaa kadib inta usoo hadhay sanadka ayaad bixinaysa laakiin goormaa laga bilaabay ribixan ma markaad badeecada iyadoo ku jirto intaad korka ka xisaabtay aad ogaad inay faa'iida kugu saaran tahay ayaa laga bilaabi mise markaa intaad alaabti gado kaash noqoto ay soo baxdo ribixii oo la arkaayo ayaa laga xisaabi wuxuu le soo baxdo oo kaashnimada la arko halkaasa laga xisaabaya wuxuu le wa awalu ribaxa iyo faa'iidada xawlkiisa iyo sanadkiisa awalkiisu xaggee laga bilaabi min xiini nuduudihi markuu kaashgaroobo markuu kaashgaroobo wey kaash uu noqdo laa min xiini duhuurihi markuu iska muuqdo ee badeecadu laga dhex fahmayese maaha ayuu kuleeyahy ah, nuduudku waxaa weeyaan lacagtii waa la kaashgareeyey badeecadii baa toos loo galay baa kaashkeedii gacanta lagu dhigay waa la ogaay marka boqolkan kun intan waa faaida layidhi ah, halkaas ka bilaabanaysaa eh, markaad dukaanka saa ufiiriso haddaad ka fahamtay inay xoogo faa'idaa fuushay maaha buu leey ah. baabu zakaati اlmacdani warikaas macaadinta iyo rikaaska macaadinta waxaa weeyaan wax ilaahay ku abuuray jawaahir ah oo dahab iyo fida iyo keyrkeed batrol iyo waxaas oo kale ah oo dhulka ilahay ku abuuray rikaasku waxaa weeyaan wax dhulkala geliye wey gaaladii hore iyo waxay meesha ku xabasaysteen oo bakaarteen oo ay geliyeen ayuu ilaahay ku siiyey ah, nin saxaabi a ah isagoo iska xaaji gudanayo yaa wuxuu arkay baalka la yidhaahdo jiir unba agtiisa wax faranaya wuxuu la soo buuray diinaar soo bixiyey haddana mid kale soo bixiyay haddana mid kale ilaa koox ay gaaraan markii dambu mara yar la soo baxay maradina dinaar ba udhex jira isku aruur ka baxsaday cunto kalu raadinayay lacagti ka qaatay kan nabig alay slam u ugeeyey rikaas waya layidhi rikaas ida istukrija haddii lasoo baxsado min macdinin macdantaasi fii ardin dhul ku jirto haddii lasoo baxsado mubaaxatin banaan ardulmubaax aan dhul aan lagaa lahayn haddii oo iska ardu muwaad ah oo dhul aan nina kaa lahayn oo mase mamluukatin waa laleeyahay dhul mamluuko laleeyahay ayuu wax kala soo baxay lahu nisaabu dahabi nisaabkii dahabkana way gaadhay waxaana la soo baxay oo cishruuna mithqaalanti ahaa aw fidatin lahu nisaabu fidatin fido nisaabkeed bay gaadhay oo labadii boqol ee dirham ah fii dafcatin hal mar buu la soo baxay alaabtan bacdantan hal mar buu soo baxsaday aw mase dafacaatin dhowr dafco iyo dhowr jeer buu la soo kala baxay inbuu la soo baxay haddana xoogu ku jira midka lala soo baxay dafacaadkaasoo lam yanqadic aan kala goyin fiihaa dhexdooda marka ay laba dafca iyo saddex dafci hadday yihiin mayna kala goyin wax yaro shaa cabaysa u nasanaysa ood qalab ku fiirinaysay unbaa ma udhexaysay xooga markaa joogta in fag soo siini ah, hal mar baad la soo baxday ama dhowr jeer baad ku noqotay mana kala go'no lam yanqatic fiiha can alcamal shaqadii kamuuna goyin bitarkin tegitaan uu ka tegay ogamuuna goyin aw ihmaalin inuu iska fududaystay oo iska ihmaaliyey oo uu iska saaxday oo maalmo iska jojoogay oo kale ma aha ee shaqadii waa wadaa ha kala godee lakin kala go-o ma aha isaga uu qistay ma ahee waa mid uu ama u nasanayo ama muxuu ahaa saas oo kale a oo ihmaalin fa fiihi waxaa waajibaya fi lxaali isla markaas rubculcushri baa waajibi xoolaha noocaas oo kale ee dhulka uu kala soo baxay hal dufca u kala soo baxay ama laba dufciya ka badan oo lakiin aan kala go-nayn oo ihmaal una ku jirin ayuu kala soo baxay xoolahaaso dhan waa laisku saka bixi waa la isku xisaabaya meeqa rubculcushur Ah. ila waadahaba muwaafid layahaan jirta walaa tukhraju lama soo baxo ilaa bacda tasfiya walaa tukhraju lama bixiyo zakadii ilaa bacda tasfiyati dahabka iyo fidlada dhulka laga soo baxiyey cara ayaa saaran oo dhoobaa saaran oo waxba ku dhegan wixii ku dheganaa markii laga sifeeyo oo laga nadiifiyo dahabka nadiifa la helo oo wasankiisa la saaro loo ogaado markaasay zaka waajibaysaa fa taraka alcamala ninkan isaga ee shaqada waday wax soo qufayey mar buu soo baxay markaasuu taraka alcamala shaqadii ka tegey muxuu la tagay bicudurin cudurdaar ihmaal maaha iyo gaabin iyo qasadlaan u iskaga tegaye cudurdaar baa uga tegey ka safarin waa safray wa islaaxi aalatin qalabkii wax ku jabinayaa ka jabtay markaasuu inuu hagaajisto ayuu ku maqaya garajku la aaday dumma dufcadan dambe tii horaa lagu dumayaa dufcadaa hore wuxuu la soo baxay iyo middan dambe markuu qalabka soo hagaajistay wuxuu la soo baxay hal lacag baa laga dhigay waa laisku qaban maxaa yeelay intaa udhexaysa waa cudurdaar buu lahaa cudurdaar buu lahaa isagoo lakin cudurdaar lahayn hadday dhacdo waa la kala xisaabi wa in wujida haddii la helo fii ardi lgayri alaabtan dahabka iyo fidadan iyo waxaanu dhulka qufanayo nin booskiis wey boos nin leeyahay buu ka dhex helay boos nin leeyahay ayuu ka helay fa huwa alaabtaasi dahabka iyo fidadaasi lisaaxibihaa saaxib alardi arada ninkii iskale ma iska isagaasaa laleeyahay alaabtana waa iskale ka bax dhulkiisa iska le leannahu ninkii man malaka alarda malaka maa taxtaha wamaa fawqaha ninkii dhul mulkiyo yeesha waxa ku jirana saa iskale wax ka korreyna saa iskale korkiisa hadda nin kale guri kuma dhisan karo booski u lahaa guribaad ku dhisatay soo ma kor baan ka dhisan cerka igama xigtay ma dhihi karti ah, cerka asaga intaa koraana saa iskale hoosta hoosana saa iskale haddii ceel laga helo haddii butalo laga helo haddii dahab laga helo saa iskale ah, yani man malaka alqaraar malaka alfadaa wamaa taxtahu saa iskale fa huwa lisaaxibiha wa wajada ama wain wajada taa waxay ahayd macdantii iyo fidadii iyo dahabkii iyo dhulka ilahay ku abuuray maanta wuxuu helay in wajada hadduu helo rikaasan buu helay duukufaareed gaaladii hore iyo ay xabaashadeen amay ku xabaaleen ayuu helay waxaan lagu garanaya taariikhdoodii iyo calaamadoodii iyo waxyaalihii noocaas oo kale calaamo islaama ma leh min dafiini iljaahiliyati rikaas iyo alaab meel lagu xabaalay buu helay oo min dafiini iljaahiliyati jaahiliya hore waxay ay xabaaleen ah wa huwa nisaabu dahab dahabka nisaabkiisana waa gaaray cishruuna mithqaal wey aw fidati nisaa fiduu gaaray fii ardin dhul buu ka helay mawaatin dhibatay dhul aan nina camirin oo nina lahayn iyo ardulmawaad la yihahdaa wax camiritaana iyo calaamaa iyo wax nooleyn oo ka muuqata male ayuu ka helay fa fiihi lkhumusu khumus baa waajibayo fi lxaali isla markiba markaaba shan baa xooli loo qeybin shan marki loo qayb mesha shanaad meesha shanaad baa waajibaysa wafi rikaasi lkhumus wakii nabig sala allah alay wasalam fi lxaal isla markaaba sanadkan soo wareegay iyo lama dhihayo wain wajadahu hadduusa helo fii milkin wuxuu ka helay alaabta meesha lagu xaseeyey dhul nin leeyahay buu ka helay fa huwa alaabtaasi lisaaxibilmilki ninkii dhulka iska lahaabaa iska leh aw mase wajadahu wuxuu alaabtii ka helay dahabkii fidadii iyo qalabkii mesha ku xabaallaa fii masjidi masaajid buu ka dhex helay masaajid buu kudhex xabaaran yahay aw mase fii shaaricin meel wadaa buu ka dhex helay aw kaana wuxuu ahaaday min dafiini lislaam wa islaamka meesha ku xabaashay bay ahayd lakin ninkiila aan la garanaynin fa huwa luqadatun midaa waa baadi baadi meel la weyaan waa in xukunkii luqadada la marinaya araf axfaasahaa waweykaayahaa uma carifaha sana alaabtaybu iska fiirin xisaabtii buu ogaani sanad buu yahdini sanad hadduu waayo wax sheegta asagaa iskale marka markaasuu isticmaalayaayo calaa damaan buu ku isticmaalaya halkaasaa la qaadsiin marka maarata rikaaski inta shay la mariyey ma meel cidlaad ka heshay mise meel dad leeyahay mise meel caam oo dadka wada leeyahay yaad ka heshay haddii meel dad leeyaad ka hesho dee meeshaas dad kilaaba iskale haddii meel nin lalahayn ay tahay oo cidlo aho aan laguma nooleyn mawaad ah ay tahayna dhulaad kasoo qufataa meel kus kuu jirin adaa iskale meelada meel maa lagaa qaali zako haddii laakiin meelaha dadka ay maraan wadooyinki iyo masaajida isku imaadaan iyo ceelashii aad ka dhexaysto baadi weeyaan aad baadi wey baabu zakat lfidri zakada zakat lfidri layihaahdo yani udifat zakat ila fidri liana wujubuha yakunu bacda duul fidr bid yani wuxuu waajibay zakada dagarasoonka la yihaahdo waxaa zakatulfidri loogu magacaabay qofka markuu ramadaankii afuru ku waajibi a ah, afurka uu afuraya yaa wujuubka keenaya ee ku waajibaya zakatulbedrna waa la yihahda zaka rasoonki wey ayaduna shantii shantii shay ee zakada ka waajibaysa midkii sharaad u dambeeyey wey tajibu way waajibaysaa zakaatufitrigu calaa kuli xurin qof kastoo xora muslimin muslima ayay ku waajibi inuu xor muslima ayuu kuleh calaa kuli xurin muslim ah, dadka laga bixinayo xor looma shardiyo cabdigii baa soo geli laakiin qofka laga rabaa la sheegaya addoon xoolo keenna ma dhahaye sayidkiisa laga rabaa inuu ka bixiyo wa laga bixin marka laga hadlaayo addoonkii baa soo geli qof kastaa soo geli muslimnim waa shardi un tajibu way waajibin zakaatu calaa kuli xurin qof kastao xor muslimin muslima ayay waajib ku tahay inuu bixiyo idaa goortii wajada uu helo maa yu wuxuu iskaga bixiyo mankaasi min fifitrati fidrada wuxuu iskaga bixiyo dagaalasoonka wuxuu iskaga bixiya hadduu heli karo oo faadilan ka dheer dheeraad ka ah can quutihi quudkiisi iyo quuti man dad quudkood talzamhu nafaqatu nafaqadiisa ku laazimayso wa kiswatuma radbaxood dadka ku laasimaysa radbaxoodi leylata alciid habeenka ciidka ciidda iyo wayowmi maalintiisa wa can daynin daynna dheeraadka ah dayn lagu leeyahayna dheeraadka ah wa maskanin meshi uu lahaayna dheeraadka ah waxaa loo haystaa kiradina keen laleeyahay kiradu kaga bixin wa cabdin addoon dheeraadka ah u khaadim yaxtaaju u baahan yahay wixii intaa dheeraad ah oo raashina ah u haysto zakaatulfidri marka ku bixin ah. waa faadil min quutihi faadil kata cuntada saga cuni lahaa wquutu man talzamhu nafaqa dadka nafaqadiisa ku laazimaysay oo ama haweenkii islaamtiisa caruurtiisa aabihii hooyadii iyo dadkaas wa kiswati baradbaxoodii leylata ciid habeenka ciida iyo wayoomihi wixii dheeraadka wa can daynin deyntiisa wax dheeraadka deyn loo haysto waqtigeediina gaaro wey wa maskanin maaha deyn oo ayu deyn maaha deyn loo haysto waqtigeediina gaaray oo xaalla ah ajara hadday tahay dhib maleh wuu iska bixin karaa zakatulfitri wa maskanin meeshu saxaala gurigu degila wa cabdin adoon yaxtaaju uu u baahan yahay intaa wixii dheeraadka ah oo raashin ama xoola u haysto zakatulfitri iskaga bixiyo falow fadala hadduu dheeraad noqdo bacdu maa yu-adiihi waxa uu gudanayey bacdu fadula hadduu baaqi soo noqdo dheeraad ka noqdo bacdu maa shay qaarkiis yu-adiihi uu bixinayey wixii uu bixin lahay dagalasoonkahaa in markii xaajaadkiisi ku bixiyey in baa soo hadhay a kulli ma wada heline bacdu buu helay bacdu maa yu-adiihi buu helay lazimahu ikhraajuhu inuu bixiy laazima ku tahy waxaa laga rabay maalan saac baa laga reeba nisfu saac baa dheeraad noqda markaas ka bixisa wixii baahidaada aha nisfu saacas ad bixinaysa adiga naftaadi carruurtaadi aheeda naftaada waxaad kaga bixiso ma hesho naftaada ku bilow ah, bacdu maa yu-adiihi wuxuu bixinaya qaar buu helay lazimahu ikhraaju inuu bacdigaa bixiya laga rabaa waa inta tabartiisa ileenayn waman lazimatu ninkii ku waajibta fitratuhu fitradiisii qofkay ku waajibto isagaba zakaatulfidri laga rabo oo wax faadila heli karo oo zakaatulfidri qofkay waajib ku noqoto lazimatu waajib bay ku tahay fitratu kullin qof kasta dagaarsoonkiisana waa ku waajib mankaas ah, fitratu kuli man qof kulligii talzamhu ay ku waajibaysa nafaqatu nafaqadiisa asagana waa kuwaajib kol haddii adiga dagaarsoonka waajib kugu noqotay ood xoola haysato dadka nafaqadoodii ay waajibka kugu aheedna inaad ka bixisa waajibka kugu noqon wey ah, laazimatu waxaa ku laazimayso fitratu kulin kuli man qof kulligii dagaarsoonkiisa inu bixiya waajib ku noqon talzamhu ay ku laazimaysa nafaqatu nafaqadiisa min zawjatin xaaskiisa wa qariibin qaraabadiisii aabihii hooyadii iyo nafaqadooda waajib bay ku aheed wa mamluukin addoomihiisi in kaanuu haddii addoomuhu yihiin muslimiina muslimiin hadii yihiin cala alxori walcabdi wاdakari wاlunha wاsagiir wاlkabiir min almuslimiina xadiga min almuslimiin marka in kaanuu muslimiin wawajada hadduu intaasi ay muslimiin yihiin zakada uu ka bixin dagarasoonka oo wawajada uu helayo maa yu-adiihi canhu wuxuu kaga gudo waxaa dhici karta asaga naftiisa inuu iska bixin karo lakin kuwan tabar u haynin marka waxba looma haysto lakin hadduu tabar uhayo muslimiinna ay yihiin wawajaduu helay ma yuadii canhu waa ku waajibaya laakin laa talzamihu laazim ku noqon mayso fitratu zawjati alabi aabbaha zawjadiisii dagarasoonkeedii waajib kugu noqon mayso aabihii almucsar ee faqiirka ahaa umustawladatihi umulwaladadiisi islaantu ka dhadhashanaya aabbahi addoontiisi aheedna ayaduna kuma waajibayso wa in lazimathu haba ku laazimto qofkan nafaqatuhumaa nafaqadooda eh Ah, inuu nafaqada la bixiyo oo aabaha islaantiisii iyo adoontiisii aad nafaqada ka bixiso maadaama aabihii nafaqadiisa kugu waajibtay islaantiisa xaaskiisii iyo umuwaladadii uu qabay adoontiisii wa dhan nafaqa ka bixiso wajib kuweed nafaqada waajib kuweed lakin degarasoonkooda waajib kuma aha inaad ka bixiso ah, saasuu leeyahy laa talzimuhu fitratu zawjati labi aabaha zawjadiisii zakaatu fitrigiisa ku waajibi mayso almucsiri faqiirka ahaa markuu aabaha faqiir yahay waxaa waajib kuwa nafaqadiisa badaa binafsihi horta naftiisa ku bilaabaya ibda binafsika soo horortay naftaada horta garsoonka iskaga bixi maxaa soo haray saac kalaan hayaabaa tiri saac kala ma uma bizawjatihi zawjadiisu ka bixinaya ayadaas ilan u dhowe uma kadib ku kalaan hayaa biibnihi wiilkii ibnihiisa asagiira yaraa ka yar ka bixi uma biabihi abihi buu ka bixin uma biummihi hooyadii buu ka bixin uma biibnihi wiilkiisa alkabiir weyn ima ibnihiisa weynaa ayuu ka bixin saasuu u tartiibin bu kuleeyahy ah, saasuu u tartiibinaya ah. qaar waxay maya hooyada laga hormarinaya lianna nafaqa eh, eh, qaar waxay le marki garsoon ayna maatan abaha lahormarin markay nafaqa timaadana hoyada lahormarinaya xaajada lafin hooyada alumu axwaj min alabi walow tazawaja mucsiru biimraatin muusiratin aw biamatin masale kalu ka hadlaya wxu walow tazawaja hadduu guursado qofki mucsirun qof mucsira oon waxbaba haysanin yaa wuxuu guursaday muusiratin biimraatin haweeney muusiratin xoolo leh ayuu guursaday o mase biamatin addoon buu guursaday soo waxba haysan lazimad waxaa ku waajibaysaa lazima zakaatulfidri way waajibaysaa sayid alama calaa sayid alama addoonta sayidkeedii bay ku laazimi lazimad waxaa laazimaysa fitratu fidraau laazimi sayid alamati addoonta sayidkeedii bay zakaatulfidri ku waajibi liamatihi addoontiisa inuu ka bixiyo isagaa la rabaa inuu sayid ka bixiyo walaa talzamu alxura tii xorteesa ku laazimi maayo fitratuha fidradeedii fitratu nafsiha nafteeda zakada fitrigeeda muxuu ka hadlaya maslada waxaa weeye ninkan waxaa weye waa faqiir xamaysto xaas buu qabaa laakiin islaamtiisaasna waa muusirad xoolo leh asaga hadduu mucsir yahay horta waxba laguma leh hadduu mucsir yahay zakaatu fitriguma laha licusrihi faqiirnimadiisa darteed ayadan xoolaha haysata ee u qabo inay iska bixiso degana soonkeedii waajib maku yahay waxba waajib kumaaha bu kuleeyahy waajib kumaaha aya ayada iska bixiso waa qowl ogow qowl kalaa jiro oo ah inay iska bixin karto waajib ay ku tahay masalada kale waxaa weeyaan addoon buu qabay addoontii degalasoon buu ka bixi maya addoontan sayidkii lahaa sayidkii lahaa baa ka bixinaya intaan buu ka hadlaya walow tazawaja hadduu guursado mucsirun qof mucsir oo faqiiraha biimra'atin haweeney guursaday imra'adaasoo muusiratin xoolo leh islaan xoolada ayuu guursaday laa talzimu laazimayso zakaatulfitri baa ku jirta imraatin muusira aw mase biamatin addoon buu guursaday ah, labadaas hadday xugun baa meesha ku taala wuxuu lazimat sayida alamati addoontan ninkan uu qabo faqiirka ah sayidkiisi waxaa ku laazimi fitratun fitra ku laazimi meeshii kii qabay mucsirka la dhihi la bixi sayidkii baa la dhihi bixi leanna waxma addoone liamati addoontiisa uu ka bixinaya sayidkii xaggaasay uga dhacday marka addoontan isaga waba shaqa kumale sayidkeedii buu leeyahay zakaatulfidrka baxso waxaa kuu timid islaantii xortaheeda ee muusiradeeda uu qabay kol hadduu asaga mucsin yahay waxba ku waajib kuma aha waba waajib kuma waxba kama bixinayo ayada ma iska bixinaysaa tii ka hadlaya isagoon ka hadlin naftiisii waa la iska fahmay kolba hadduu mucsir yahay adoon islaantan uu qaba ee muusirada ee xoolaha leh dee waxba ka bixin maayo waa faqiir leene marka haddii ayada xoolo leedahay iyada ma iska bixinaysaa bu haddana ka jawaabaya wuxuu walaa talzamu alxuratu haweeneyda xorteed laazim ku noqon mayso fitratuhaa walaa tazlimu fitratuha iyo alxora iyada laazim kuma inay iska bixiso maxaa yeelay nin baa qaba ninkii qabana faqiir buu noqday waxbaa ka bixin waaye saqadat zakaat zakada waa dhacday marka zakaatu fitrigii waa ka dhacday qowlkana waxaa weya xoolay leedahay islaamta qaadi xoolo leedahay iska bixiso ah, waqiila waxaa la yihi waa kan qiilkii raaficiyo waqiila talzamuhaa zakaatulfitrigii islaamtan muusirada ee xoolahala bay ku laazimi ninkeedi faqiir buu noqday waxaa laguma laha ayadaa iska bixinaysa wa sababu lwujuubi dagana soonka sababta waajibisa maxay ta sababta waajibisa waa maxay wuxuu leey wa sabab lwujuub waxa weeye idraaku guruubi shamsi qoraxda dhicideeda inuu haleelo laylat alfitri habeenkii laylat leylatulfitriga ee caawa ciidulfitri la yidhi qorax dhaceedii waa inuu qofka soo gaaro idraaku guruubi shamsi leylat alfitri a ah, qofkan isagoo nool waa inay qoraxda u dhacdo habeenkii ciidda inta kahor ka waa inu wax ka noolaa falow wulida haddii la dhalo lahu asagii waladun ninkii waxaa loo dhalay ilmo aw mase tazawaja wuu guursaday islaam marka hore baan shaqo una ku ahayn oo aabaheed iyo ciddooda ay zakaatulfitri ka baxsan laheyd unbuu wuxuu guursaday uun habeenkii ow tazawaja wuxuu guursaday islaam ow mase ishtaraa wuxuu soo iibsaday cabdan addoon oo reer kusoo daray qabla quruubi qorax intii dhicin ka hor in habeen ramadaanka kamid a ayuu gacantiisa ku jireen intay qoraxdii dhicin habeenkii ciideed ayuu gacantiisa soo gashay ama naag uu soo aroostay ama ilmo u dhashay wa waa dhintay caqiba alquruubi markay qoraxda saa u dhacdayba waa dhintay lazimatu waa ku waajibaysaa fidratuhum fidrada ku waajibaysa ilmihii hadduu dhintay islaantii muxuu aha addoonkii intaba zakatufitri baa laga rabaa inuu ka bixiyo lazimatu fidratuhum fidradoodii iyo dagaalsoonkoodii baa waajib ku ah waidaa wujiduu mhm, isku mid in iyo idaa wain wujiduu haddii la helo kuwa aan soo sheegnay waa kuwaas wulida lahu waladun ilmaa loo dhalay tazawaja waa guursaday islaam ishtaraa cabdan kuwa aan soo sheegnay in wujiduu haddii la helo caqiiba bacda alquruubi qoraxdii markay dhacday kadib ayay intaa xasileen islaantii uurkeed baa dhashay qoraxdii markay dhacday kadib shawaal bay dhalaysa marka shawaal dhexdiisa bay dhalaysa ramadaan ba waxba kama soo qaadanin wuu guursaday bacda alquruubi shawaal buu marka guursaday addoon buu soo gatay bacda alquruubi shawaal bay gacantiisa soo gashay waxaana rabay wajuubka inuu qeyb ramadaan kamid ah qofka soo maro soo galaa la rabay ma soo gelin bacd alqurub wey inta qorax dhacda kadib lam tajib fidratuhum fidradooda waajib kuma noqonayso ah, marka waa inay isku xidhmaan qabla alquruub waxaan waa inay milkigiisa ku jiraan ama gacantiisa ama ilmahan dhalan yahy uma alwaajibu maxaa waajibay oo laska rabaa wuxuu leeyahay uma alwaajibu waxaa waajibay saacun waa suus oo maana raashin can kuli shaksin qof kastaba hal saac baa laga bixinaya <coughs> suus wey whuwa saacu khamsatu ardaalin waa shan rodol wa thuluthun bagdaadiyatu shan rodol iyo thuluthu mxuu ahaa radl oo bagdaad loo nisbeeyey bagdaad loo nisbeeyey sidaasay marka dambe wa bilmisriyi haddii la dhaho ilaa sideed buu dhihi jiray xanafiyada marka markii dambena imaam malik iyo abu yuusuf waa kay niqaasheenoo uu ku oogay alaabtii ay haysteen caruurtii saxaabada nabiga alay salaam axfaadoodii ahaayee oyeyadoodii iyo awowoodii iyo waxay ka dhexleen alaabtii usoo bixiyey wa bilmisriyi haddii la fiiriyo khamsatu ardaalku waa baqdaadi iyo thulu baqdaadi wey xagga masri u fiiri meeqa rodol wey arbacatun waa afar rodol wa nisfu nisfu rodol niskiis iyo wa rubucun rubuc iyo rubcu waxaa loo jeedaa ridlin wa subcu uqiya iyo uqiya toddoba loo qeybay meeshiis arbacatu ardaal wa nisfun wa rubcun isku dar iyo wa subcu uqiyati uqiyad kuwa horena waa rodoladii kuwa dambana waa uqiyadii waa subcu uuqiya subuc toddoba meeloda meel oo min alaqwaati cuntada la cuna ee la quudaysta min alaqwaat quudka la cuna ah, aqwaada la cuna ee mucasharaadka la yihahda ee zakadeeda aan soo marray cushtur laga bixin jiray allatii tajibu fiiha zakaatu kuusii tilmaamay quudkii zakada ay ka waajibaysay ee ama xubuubaha ama himaaraha min qaalibi quuti lbaled baana la rabaa beledkaas qofka zakada bixinaya uu joogo quudka qaalibka u ah hadday cunaan beriis hadday cunaan geley quutulqaalibkaasaa la bixin wayujziu waxaa gudi alaqitu caana laangeji aqidka waa caana laangejiyo mujafafa weeyaan lakala miirayoo la kaydsan jiray oo la cuni jiray wey aqid ayaa la yihahdaa walabanu iyo caanihiina waa bixin karaa caanu dagarasoon ku bixin karaa waa goorma liman quutuhum dadka quudkooda daalika u yahay geeley wey aan cuntaba arkinba aan asxaabu riif ba ahayn hawdkaa iska dhex jooga caanahan bay cabaan oo kala dhanaansadaan kolaa dhaynimo ku cabaan caanahan ba oo dadka sinayaan fa in hadduu soo baxo akhraja hadduu bixiyo man min aclىa quuti beladihi beledka uu ku noolaa cunto badan buu cunaayo midka ugu sarreysay buu bixiyey ee jeclaa ajzaa waa gudi wax fiican buuna sameeyey oo wixii wanaagsanaa uqiimo badnaa haduu bixiy waa sida fiican wa min duunihi buu bixiyey cuntada dadka cunaayeen midka ugu hooseysa ee cunaan ee ugu hooseyso ayuu bixiyey falaa la aqbali maayo raashin adigaba aad cunaynin gurigaadaba laga karinin oodan cunin inaad tiraa waa iska cunto un taa lama ogolo wamin dunihi falaa walaa tayamamu alkhabiida minhu tunfiquuna bu ilah leh wayajuuzu waxaa banaan alikhraaju bixin zakaatulfitri lasii bixiyo fi jamiici ramadaana ramadaan dhammaantiis bishaa ramadaan hadday ku bilaato waa iska sii bixin kartaa cabdullahi bin cumar sawi qablaha biyoom yoomeyn buu bixin jir wal se sida fadliga badan xadiidka nabiga aleyh salaatu wasalaam uu saxaabadiisa kula hadlay oo uu u sheegay yii faqad asaaba nusu yowma alciidi qabla salaat maalinta ciidda inuu bixiyo qofka salaad inta weli la tukan qoraxdii bawaayi baa kuu baryey welibana salaaddii ciidda lama aadin intaa in laska bixiyo walidalika ciid in dib loo yardhigaa fiican si dadku ay degarsoonka iskaga bixiyaan ah, ah, ah, qablaha biyowmi yowmin sameyn ya ad cid baan ka wadnaa qablaha qabla اlciidi biyowmin aw yowmeyn qabla ramadaan maaha qabla ramadaan maaha markaa maba waajibinba qabla ciidi wey ha qabla ciidi wey maalin ramadaanka udambaysay labada maalmood ka xigtay iyo waxsaas oo kalea yuu sii bixin jiray ibn cumar sax wey ayb walafdalu sida fadliga badan yowma alciidi weeye qabla salaad salaada horteed walaa yajuuzu taakhiiruhaa in la dibdhigo ma banaan can yowmi alfidri haddii laga dibdhigana qadaa bay noqonaysaa maalinta ciidulfitr laga sidego ma banaana fa in akhara canhu qofka hadduu kadib dhigo aafima waa dembaabi walazimahu lqadaa qadaada ku waajibaaya marka qaday noqonaysa addan ma noqonayso wallahu aclam bilahi towfiq sala allah w